بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل wa kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yasta'jiruuna kuwa keraysta soo keraysta alujaraa jamcu ajiir shaqaalay keraysan jireen lilkaswi duulaanka markay baxahayaan calaa nowcayn laba qaab bayna usoo keraysan jireen laba qaab waxaa weeye midna inaad tidhaahdo hebelow anaa lacagta bixin iyo kharashka adigu duul oo bax meesha anigu aan ka bixi lahaa adigu orod jihaadka u bax xoolahana qaado faraskii iyo gamaankii iyo hantidii anaa bixinhaya marka wixii maaliya kharasha aniga igu daa lafahadana adugu bax taasi waa midda dambe qodobka kalena wuxuu ahay hore in ruuxu uu kahaysto nin shaqaalo u khidmeeye oo raashinka u kariyo oo faraska u calfiyo oo ritiga u foofiyo oo u adeega oo dantan ula socda axaduhumaa midkood waxaa weeye an yakhruja arajulu ninku inuu baxo oo jihaadkii qaswiga u baxo wayasta'jira uu kiraysto man yakhdimu ruux adeega fii safarii socdaalka jihaadka intuu ku maqan yahay marka ninkaa isaga isagu raacay ee ajiirka ah dantuu u baxay waa inuu mushqaayad iyo xidhaalo soo qaato intaa uu ninkaa maqanyana uu adeego saasuu ku kharash qaadanaya jihaad iyo halgan umuusan bixin ninka isaga isagu marka khaniimada iyo fayga iyo waxba kuma laha hanimada waxba kuma laha hadduu laakiin dagaalka ka qayb galo oo uu dagaalamo oo markaa dagaalku uu ka qayb qaato hanimadii masahmi baa laga sii mise waa may oo masale isku khilaafeen salaf waxaana raajixa asagu marka hore uusan dagaal u bixine oo taaniyadiisii baa ka halowdo asaga asaga u taallaayo laakiin mar hadduu hirgirgadii macrakadii ka qayb qaatay oo uu halgamo dagaalamay haniimadana wax ka qadan ayaa xoog badan wahaani ninka labaadna waa an yasta'jira min maalihi maalkiisa inuu ka kiraysto <clears throat> ku kiraysto man duul yakhruju baxahaya fi ljihaadi u baxahaya wayusamuna wayusamuuna waxay ku magacaabaeen daalika arrinkaas aljacaa'il bay odhan jireen salafku jucaaladeeda waa kharashka <clears throat> jamcu jicaala yaa jacaailka ama jamcu juclin juclkuna waa ujrada ujrada weeye marka jacaa'il baa lagu jamciyey marka taas way nacbayeen qodobkan dambe aad bay u nacbaayeen in ruuxu marba hadduu baxyo halgamayo waxay salafku jeclaayeen in naftiisa iyo maalkiisa uu ku baxo axad kale inuu kharash ka qaato ama xoogo ujuro uu qaato maysan ogolayn haddii laakiin ninkii bixi waaye asagu uu yidhaahda maadaama aan bixi waayo oo anugu ii suurageli weyd inaan halgamo baxo hantidaani halagu halgamo oo uusa wax ku baxsho wax dhiba ma laha taas dhib ma laha talala waxaa weeye nimaan horaanba aan bixi lahaynba oo halganba u jeedin yo haddii kharash iyo xoola la siiyo dhaqaaqay haddaan la siininna bixi maayo taas waa ceeb mana wanaagsano waa midda sharcigu uu ka degay salafkan aad u necbaayeen laakiin midii kaalme iyo mucaawana ah ninka horaanba socday ee xidhxidhnaa ee baxayey in la barigantaalo oo la caawiyo kharashka laga baxsho taa iyadu waa shay min addiin oo wanaagsan weeye alimaam abu daawuudna arrintaani wuu baabaystay wa fiiha qaala اnabiyu tan dambe tan dambe qodobka dambe wey ayuu nabigu wuxuu yihi sal slm lilghaazi ninkii baxayna ajruhu baa u ahaaday waliljacali ninkii kharashka bixiyeyna ajruhu baa u ahaaday wa ajru lghaazi ninkii kharashka baxshay wuxuu helahayaa ajirkii kharashka iyo ninkii duulay ee baxay ajirkoo helo kalu helhaya maxaa yeele ninkan muusan baxeen tabarna ma haynin mana dhaqaaqi karin haddaan la caawin lahayn muusan dhaqaaqi karin marka caawinta la caawiyey ee kharashka laga baxshay ee gaadiid iyo farde iyo qoryihii hubba la siiyey ayuu ku dhaqaaqay macnuhu markaa waxaa weeye ninkan socdoo dhanba waxaa kharash galay oo soo dhaqaajiyey ninka fadhiya ee isagu dhaqaaqi waayo marka ninkaa fadhiya ninkan mujaahidka ee khaasiga ajirku heloo kalena waa helhayaa kharashku baxiyeyna ajir buu ka helhayaa waliljaaci liajruhu waajru اlghaazi xadiidkaasan sunanka ku jira waana xadiid saxiixa marka waxaa la rabaa ruuxuu niyada saafigareeyo niyada sifeeyo haddii aad kuu suurageli weyda inaad baxdoo dhaqaaqdana iyadu markaasi waxaa kuu banaan inaad kharajki iyo hantidii kale aad bixiso waliba markuu haddee haswi iyo duulaan dalabi ah iyo fardukifaaye laga hadlahayo ayay xaaladda khusaysaa wa kaanuu waxay ahayn saxaabadu yatashaarakuuna kuwii wadaaga fi lhaniimati haniimaday wadaagi jireen calaa nawcayni aydan laba qaab bayna u wadaagi jireen haniimada marka hore lasii baxahayaba ama dagaalka aan la gelinba ayaa laga yaabaa koox gooni oo istaqaanoo saaxiibo ah inay yidhaahdaan hebelow maanta wixii khaniime kugu soo hagaaga ama salab ah iyo fureed hesho iyo waxaan helay kulli waa inwaa in dhextaal waa qaybsanayna shurakaan ku nahay shan nin afar nin baa waxay odhan nin wuxuu soo helo ninkaad soo furato ninkaad qori aka ah? ninkii bekam soo furta ninkii baasuuka keena ninkii baroon soo qabsada waxoo dhan waa wada qaybsanayna dhexdhexaad baan nahay nin baa waxba aan soo helaynin ninbaa afka soo buuxsan hadhow si siman ayaa loo kala jabsanhay calaa nawcayni bay markaasi ku shirkoobi jireen jihaadki shirkat اlabdaa wاthaani an yadfaca arajulu baciirahu ila rajuli aw farasah <clears throat> marka midda koobaad waa shirkat labdaa waata hore marka ah nin walba wuxuu keeno inuu dhaxinoo yahay nin walba xooggiisa wuxuu ku keeno waa shirkat labdaa hebel wuxuu keena iyo hebel lixdaa nin ee shirkooda ee heshiiyey anaa wax badan keena iyo adaa wax yar keena meesha ma taal kulli waan isku daraynaa si siman baan hadhowna u kala jabsanayna taa shirkatulabdaan baa la haddaba waa dhacdaa waa middan xamaaliyiintu ay ku shaqeeyaan xamaaliyiinta soomaalida nimankan baabuurta jadejiye iyo wax qaada nin baa asagoo aan tabar badan layn oo aan wax badanba dejin karin nin baa la kacay laba boqol oo kiilo halka mar qaadahaya nin baa saddex boqol oo kiilo la kacahaya maalinkaa dhan waxay shaqayn hayeen oo dhan casarkii marka la gaadho waa iyaga qaybsada ee si siman bay u qaybsadaan markay wax qaybsan ninka u dhawaadana malagii baa gala wajiirahaya waa aragtay wax islii ka dhaca marka hawshaa shirkat alabdaan baa iyadoo la yidhahdaa shirkat alabdaan ayaa la yihahdaa mid reemagaalka xariifyada ay isticmaalaan baa jirto shirkatulwujuuh loo yaqaan shirkatulwujuuh waa waxaan magacayga iyo aan ku keeno magac iyo taytalkan watay shacaarka aan wato ugaasnimada eh, aan ku keeno wejigay aan ku keeno ayaa la yihahdaa shirkatulwujuuh taa iyadu waa shirkatulacyaanna waa jirta way fara badan yihiin waxaadana khusay shirkat اabdaan wey waa xooga waxaad ku keentay iyo walaalka iyo adugu kulli waad qaybsanaysa adaad ku heshisaan wey hadhowna si samad u kala qadaysa taasi waa dhici jirtay wayna iman doontaa waati camaar ibnu yaasir iyo sacd abi waqaas ay sameeyeen wuu sheekuu keeni doonay maalinkii bader intaan dagaalku bilaabanin bay camaar ibnu yaasir iyo sacd iyo baa heshiiyey la yidhi maanta waxaynu helo nin walba uu soo helo isu keenno aynu si siman u qaybsano marka labadii saxaabeel mid kamid a ah ama saddexdoodi laba kamid a ah waxba aan ka keenin nin kale xooguu soo helay xoogiisa la qaybsado marka taa waa shirkat abdaan amaa shirkada kale ee dhici jirtay wthaani waxaa wey an yadfaca arajulu ninku inuu u dhiibo baciirahu rirtigiisi ila rajuli nin kaleo mujaahid u dhiibay oo baxahaya aw farasahu an yadfaca farasahu faraskiisa oo dhiibahaya ila rajul yakzu caleyh soo ugu duulo maxaana u dhiibay ritiga hebelowma baxaysaa gaadila baa tahay haddaba haddaad gaadid la-aan tahay anaa gaadidka keeniye wixii aad soo hesho kalabar aan u qaadan faraskii baan keenahayaa baabuurkii baan keenahayaa qorigii aad ku dagaalami lahayd baan keenhayaa maalan ritigii baan keenahayaa idan duulaankayga waan ka qayb qaadane hadhow wixii aad soo hesho ma kala qaybsanaynaa iyo haddii lagu heshiiyo diyaaro yaqzu calayhi calaa nisfi mima yaqnamu kalabar wuxuu soo helo iyo gaadiidka ku bixinaya ama faraska ku bixinaya xataa rubama waxaa laga yaaba ikhtasama inay qaybsadaan nimanka shurakada ee saxaabada ay jahaadahay asahma halleeb inay qaybsadaan matalan leeb besa lasoo helay leebki ninbaa wuxuu qaadanaya inta hore ee fallaadha ah, ee birta ah ninbaa ninna ushuu qaadanhaya inta usha ah ee geedka ah, usha dhuwan buu la harahaya ninna baarimuhu qaadanhaya ila baalashu ka furanhaya ilan baalashaas leeb kale lagu xi leeb kala duulinaysaa leebki waa la qaybsanhaya inta wa kale haddaan la helin fa asaaba axaduhumaa midkood inuu helo laga yaabaa qidxahu laanti ushi ila waa taqaanaa leebku waa ul iyo baarimo lagu xidho iyo bir afka kaga jirta waa alaadh kaas isagu leeb lama yihahd waa alaadh gamuunka ayb <clears throat> walaakharu kalna naslahu caaradu qaadan waa birti wax dilaysa ee wax dulelinaysa wey nasli waa caaradda iyo wa riishahu baarimo isku qaadanhaya laba madan ha anugu inta ku siin birna anaa gashanhayo wax disha oo duleeleysa aduguna maxaa qaadan anugu intaa birta iisoo siib leb kalan ku xidhanhaya haye baarimahan haken mid kalan ku xidhanhaya nina baarimihii birti isku qaatay baalashi nina wuxuu qaadanaya ushi awlaxayd buu qaadanaya وqاaل بن mascuud wuxuu radي الlahu tacaalى canhu اshtaraktu ana وacamaar ibnu yaasir وsacd bn abi waqaas camaar ibnu yaasir iyo ibn mascuud iyo sacd ibn waqaas yaa shirkoobay fii ma nusiibu ywma badrin maalinka badr waxaan helayno baan ku shirkownay fajaءa sacdu sacad ba wuxuu keenay ragga waa ka orod badnaay waana ka dheereeyey biasirayni buleyin isagu laba nin buu soo qafaashay asirayn walam aji anu lamaan aniga ibnu sacuud ah iyo wa camaaru bishay camaar ibnu yaasir iyo ibnu sacuud wama soo helin way soo hongoobeen yani salabkii khaaskaa laga hadlaya iyo wixii goonida ah oo hanimadu qaybtii beder la qaybiyey ijtihaad nabi baa lagu qaybiye sal slam lagu qaybiyey ma qismat اlhanaaim bacda badrin bay soo degtay qaabka loo maamuusi lahaa <clears throat> walam aji ana wacamaar bnu yaasir bishayin xadiidkuna waa saxiix cinda ahli xadiid sugan weeye wadaadka hoosta wuxuu leeyahay muxaqiqa waxaa ku jira abaa cubayda aabihiin waxba kamuusan maqal tadciifka qaabka taxliilka noocaasa waa mutaakhiriinta agto ama cinda almuxadiiin almutaqadimiin xadiiثu abaa cubayda can abihi waa صaxiixu cindahum maqbuul waxayna ogaadeen bacda baxثin watatabucin ana abaa cubayda waxyaabuhu ka wariya aabihii wuxuu ka qaata can ahli beyti wa acmaamihi wa ikhwatihi oo aabihii soo gaadhay marka bacda baxثin watatabucin waxay ogaadeen xadiiثu abi cubayda can abihi cabdالlah wain lam yudrikhu inuu صaxiix yo maxfuud yahay hawshaana waxaa aad oga hadla alimaam yacquub alfasawi fii taariikhi wakadalika alcuqayli shekh sm ibn tamiya waa ka hadla ibnu rajabna wuxuu yihi xadiiثu abi cubayda can abiihi waa maxfuuظu صaxiix cinda ahli اxadiiث sharc ciilkiisu ku sheegay meelo badan iyo fatxubaarigiisa waa kaga hadla marka tacliilkaas waa tacliil ku dhisan bayquuniyada iyo mxuu ahaaye nuqbatulfikr ku dhisan weeye tacliil ku dhisan ma aha macrifa iyo sanaaca camiiqa faniga khusaysa ayib lana marka intaan aad marto waxaad un fiirinaysaa abaa cubayda wuxuu dhashay bacda mowta abihi dhashay maya laba sano ka soo gaadhay idan samac kuma laha munqaic baynahuma eber wey laakiin faniga ragga ka shaqaysta wakti ku baxshay way kala yaqaanaan way kala yaqaanaan ayib marka waa riwaayatu waa can ahli beytihi wa acmaamihi can abiih marka waa maxfuud wey xadiidka saxiix cinda ahli cilm dhowrka baynu tilmaanay markaynu marayna sunan abi daawuud eh, xadiidkaasi eh, riwaayada abi cubayda can abiih marka waa tan waa ma waa shirkat abdaan tan dambe shirkat اabdaan w camaar ibnu yaasir ibn mascuud sacad ibn abi waqaas aلzuhri intoodaasi nin walba wuxuu keeno in hadhow la qaybsado si siman baa lagu heshiiyey wa kaana yabcaثu bsariyati fursaana taaratan wa rijaala أkhrى wa kaana laa yuslimu liman qadima min almadadi bacda اlfatxi wa kaana nabig sal slm yabcaثu kii dira bisariyati ciidan lugmarooduu diri jiray xaala kwnihim fursaanan taarata iyagoo fardooley ah koox fardooley ah ayuu diri jiray nabig sal slm haddii farda la helo wey weliba waayihii dambe ee sanadkii sideed wixii ka dambeeyey ama toddobaad baa ka dambeeyey bacda khaybar xogow futuuxaad baa dhacay faqrigii baa la jebiyey nin walba gaadiid buu helay fardaa la helay ayib oo kii saxaabiga yidhi wixii khaybar ka horreeyey weligay maanan ka dhalgin buu i shaciir iyo qamadii maanan ka dhalgin laakiin bacda fatxi khaybar waxyaa badan baa dhacay boqol saami saxaabada qaarkood baa helay ayib marka eh, ilaahay baa u barakeeyo khanaa'imtii khaybar laga helay eh, xoolo lahaa ee eh, mood iyo maalba lahaa mood iyo noolba lahaa baa lagyaa loo baxsaday marka in fardoole ay noqdaan sida nabigu markuu weeraraya khaybar saxaabadii uu diray najdi aaday ee tihaamo aaday fardooley bay ahaayeen afartan ninoo fardooley ahaayeenoo khaas ah wa rijaalan lugley nima markaa seeftoodii warankoodi wata laakiin lugaynaya waa diri jiray kolba xaaladusay ku qabato wa kaana wuxuu ahaa laa yushimu kaan nabigu qori siinin oon qaynimada wax ka siinin liman duulkii qadima yimaada oo min gurmad ah bacda alfatxi intii meesha la furtay kadib mxuu ahaay macrakadii lagu kala food qaaday ee gaaladii la jebiyey ee khaniimadii la ururay kadib ninkii gurmadee yimaadee soo bermaday khaniimada nabig wax kamuusan siin jirin allaahuma inay saxaabadu ogolaadaan mooye saa darteed nabigu markuu khaybar furtay ee qabsaday jacfar bin abi aalib iyo saxaabadii ka timid xabasha ayaa yimid toddobaatan iyagoo oo socday nabigu u yimaadeen ama alaaiin calaa marka saxaabadii baa ku qanacday in qeyb laga siiyo marka waasama lahum maadaama xooluhu badnaayeen sheer baa laga siiyey waxaa ka mid a ah dadka yowma khaybar yimid ee nabigu uusan siinin saxaabadii najdi aaday ee u baxay ee iyagu u duulay ee yimid bacda fatxi khaybar yimid waxba muu nabigu usan ka siin maxaa yeel lana alhaniimata liman shahida almacraka aw alwaqca ninkii ka qayb galaa iska leh wadiinu liman qaatala calayh marka sidaas weeye allahuma haddii mujaahidiintu ayagu ku qancaan in walaalahooda wax ka siiyaan habadaaheen oo dib ha ka yimaadeen ayagaa khiyaarka iska leh waxayba heli karaa in ayagoo haniimado dhan kugu wareejiyaan oy kaaga samraan oy ku siiyaan bay heli karaan waa wax khiyaarkooda rabitaankooda ku xidhan laakiin asaalatan sidaas weeye faslun waxaa muhiima jiddan in mujaahidiintu meel kastay joogaanba haniimada si fiican loogu qaybiyo si siman loogu qaybiyo haddii murtad laga qaado sida murtadiintii sagaalka oo kale haniima laga qaaday iyo haddii gaal asli a laga qaadaba waa in haniimada si siman loogu qaybsho dadka mujaahidiinta ah ninku wuxuu isagoo furtay ee ninkuu dilay qorigiisa waa in la siiyo booshkiisa waa in la siiyo bokodmaniga ninka uu ka helo waa in loo daayo waa haddii la rabo in sunnadii si toosa ah lagu dhaqmo oon la raacin dadka odhanhaya sida maalikiyada iyo axnaafta iyo odhanaya haddii ninka amiirku asagu u yidhaahdo man qatala qatiila lyowm lahu calayhi bayina falahu salabu maalikiyada axnaafta waxay qabaan in hawsha salabka iyo nin walba furkiisa in la siiyo ah oo ninkuu dilay furkiisa in lagu wareejiyo ah waa hawl ku xidhan bay yidhaahdaan ijtihaadka iyo aragtida kolba ninka imaamka ama amiirka ah bay yidhaahdaan laakiin nabigu xugum caamu hawsha ahaa wuuna odhan jiray xugum macaamayna iska ahayd saasayna salafka ugu dhaqmi jireen abubakar cumar cumaan ilaa aakhiri saxaaba in sidaa loo daayay tashyiic baa ku jira waa ka mudan yahay ninkaani maxaa yeele isagaa wakti ku baxsha waana dilay furkiisi in loo daayo dhowr milyan ba ha watee ayay asal iyo sunnadu sidaasay tilmaamaysa amaa haniimadu waa xaq waajiba ilaahay baa baxshay rasuulkiisna waa xukumay wax ijtihaad imaam ku xidhan ma ahe waa la siin wixii la helay mujaahidiintaa si siman loogu qaybinayo intii dagaalka ka qayb gashay ee dagaalantay ayaa iskale hanimada ayadaa dowladdaa iskale wax la yihahdaa ma jirto imaaradaa iskale wax la yihahdaa ma jiro imaaradu waxay leedahay khumus alhaniima khumus alhaniima ha maamusho waclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa intaa ha maamusho masaalix اlmuslimiin aytaamta usar shuhadaa wixii markaasi eh, mxuu ahaay saanad milatary laga diyaarinhayo owkaasa laftirkoodu imaaradu ciidankeedu wuxuu ka tirsan yahay ku jiraa dowladdu dagaalamiis waxa iyagu helaan ee shay ugu soo hagaaga hubka ku iibiyaan laakiin raggan mujaahidiinta dagaalami waa in haniimada la siiyo wax eh, in aad adugu nimankan masruufto ama aad caawiso ood kharash siiso ama qoryaha aad u gaday wax ictibaara ma laha la ctibaara laha manaadku waa in ninkan mujaahid yahay muslim ah dagaalkan uu ka qayb galay wey amaad kula soo heshiisay markaad qoriga siinaysay intaad qoriga anigu aankusi aad ku dagaalamayso wixii khaniimeed heshahee nis baan leenahay miyaad ku tiri maya ila hadda waa inaga soo marin in salafku hawsha ay saxau samayn jireen haddaadan usoo sheegin oo tiri qorigan waa qori islaamiga ku dagaalan uu ku dagaalami wuxuu khaniime ku helan asagaa iskale iyo wixii salab ah haddiise nimanku mujaahidiintu ayagu si qalbi samia ah ay ogolaadaan waxay helaan inay muslimiinta ku wareejiyaan dowladdan imaaradana ay siiyaan taa waa masalo kale laakiin waxaan oo dhan hala qaado qor diiwaan hala geliyo muxuu ahaaye haloo xawilo gobol hebel haloo xawilo hawshaas khalad wey hawshaas sax ma aha haddana marka hore aan laisku ogeyn midda koobaad hantidan iyo qoryahan iyo xoolahan aabbaha iyo hooyadaa midna ma ay laha aduguna ma adan keenin waa xoolo islaam in lasfahmiye mujadan wey guriga hooyada ma aadan ka keenin adoo cadaysima a timid laftirkaagu oon waxba wadanin xoolahana muslimiin baa soo dira ama muslimiin jooga meeshaad ka dagaalina baad ka qaadaa waxayna u baxshay in lagu dagaalamo waxaad u aada leedahay ma aha marka wax macna a ah keeni mayso inay ciidan rigli ah oo diiwaan ku jira oo mushaar la siiya ay yihiin wax waa صifa ama waصfi iyo manaad la اctibaara lahu sharcan ictibaarku waxaa weeye ninkan muslim dagaalamay inuu yahay goobta dagaalkan uu ka qayb galay marka saasuu haniimada ku qaadan ee haddii horaan qoryaha markaad siinaysa aad kula shar ama qori keenso oo ku dagaalan ama anaa qori ku siini wixii aada hesho nus islaamkaa iskale ilan qoriga islaam baa iibiyey nusna adigaa iskale taa haddii lagu soo heshiiye waa khayr waa bannaan haddii laakiin aan lagu heshiinin hadhow markii khaniima diiwaan ha la gelin xagga ha loo xawilo mujaahidiinta dagaalamayna khaniima la siin maayo hawsha saxma waa khalad waxaad kaloo ogaataan saxaabadu badankeed waayihii dambe mooye inta hore waxay ku bixi jireen kharashuu nabigu bixiyo nabigaa diyaar garayn jiray isagoo nabigu fardaha iyo awrta iyo in badan oo kamida keena oo gaashaamaha xataa qaybiya yom اxudaybiya ataa gaashaan isagii nabigu siiyey mxuu ahaa siiyey salm ibn akwac dagaalkii tabuug ee la baxay boqol kiiba sideetan ciidanka waxaa baxshay abubakar iyo cumaan ayaa diyaargareeyey nabiguna intuu heli kari buu diyaargareeyey la ictibaarin mahayo kaalmada ay saxaabadu bixin hayaan ama nabigu uu bixinhayo iyo ciidanka uu hubaynayo iyo gaadka uu keenayo hadhow markay guulaystaan haniimada si siman buu uqaybanay annaga iyo xoolo islaam bay ahaayeen iyo hawshaa meesha ma taala dhaqankaas adaa laskaga ilaaliyo hawsha adaa laskaga ilaaliyo faslu wa kaana yucطi sahma di lqurba fii bani haashim wa bani lmuطalib duuna ikhwatihim min bani cabdishamsi wa bani nawfal wa kaana wuxuu nabig sal slm yucطi kii siiya sahma di lqurba leebka muxuu ahaaye qaraabadu ay leedahay qoriga ay qaraabadu ilahay uu siiyey fi suurati alanfaal wuxuu ku bixin jiray taطbiiqan fii bani haashim wa bani lmuطalib labadaa qoys oo walaalo ah waa reer bani cabdimunaaf labaduba iskugu yimaadaan duuna khwatin walaalada sokodood labadaa qoyso mualib banimualib banu hashim buu siin jiray sanidilqurba cumuumkii laga fahmay naska qur'aaniga ah ama ilaaqi ku jiray nabi maxamed sunadiisa cadaysay ama khasistay ama qayday duuna ikhwatihim min bani cabdishams reer bani cabdishams waa reer bani umaya cumaan ibnu cafaan ibn abilcaas ibn um-, umaya ibn cabdishams ibn cabdimunaaf wey marka halkaasay ka soo dhaceen reer cabdishams oo reer bani umaye ah iyo reer nawfal oo jubayr mucim ibnu cadiy ibnu nawfal ibnu cabdimunaaf asna ka soo dhaca labadaa qoysba oo abtiraawal waa afar nin walaalaa nawfalku waa in cabdimunaaf cabdishamsu waa in cabdimunaaf haashim he waa in cabdimunaaf mualib waa in cabdimunaaf waa afar nin walaalaa wey xagga abtirka waa ka saman yihi laakiin nabigu qaraabada iskale sahmi dawilqurba waa reer bani mualib iyo reer bani haashimbo saasuu nabigu wax ku baxshay abubakarna ku dayday cumarna ku tegay saasay saxaabada ku waday cumaan ba waagii dambe dariiqii nabi maxamed abubakar iyo cumar ku tageen khilaafay ijtihaadan wa ta'awulan minhu <clears throat> wa kaana yucطii sahma dilqurba fii bani haashim bani mualib duuna ikhwatihim min bani cabdishams wa bani nawfal saa darteed ba mxuu ahaay haniimadii yowma xunayn iyo inay ahayd ma xusuusta yowm axzaab dagaal hadda ma xusuustee waxaa u tegey jubayl mucim iyo waxaa israac cumaan bin cafaan baa israaca markaasa nabi allow qoyskan reer bani haashimeed ka dhalatay sharafdii sharafidda ilaahay uu sharfay iyo inay e, mxuu ahaay kaalmo gooni a ah leeyihiin iyo dhaqaale gooni ah iyo xusud gooni a ah mudan yihiin ma diidanin laakiin nimanka reer bani mualib maxaad nagaga takoortay lanno abtiraan waan kuu simannahay dheheen kulligaanna waan simannahay qoyska adugu aad si khaas oga dhalaatay gooniba loo xuso oo haddee waagii la rafaadhayan ayagaa caloosha ku gashaday ayagaa ku difaacay waa qoyskii aad si gooni oga dhalatay wey in lagugu maamuuso ilahay kugu xurmay waa mudan yihiin waxbana kuma haysan nimankaas laakiin reer bani mualib maxay wax ku qaataan an ku qadna yidhahdeen reer bani waan kuu siman nahay ilma adeer baa tihiin annagu ilma adeer baana kulligeen marka reer banu cabdishams iyo reer bani mualib iyo reer bani nawfal intaa waa in la sima yidhahdeen saddexda qoys reer banu haashim goonaha u baxeen aysan ka ahayn afarta qoys buu xusa nabi allow afarta inaan wax wada qaadano iyo inay saddex qadanina wax helo in labada qodob baan ogal laha nabigu marka qadiyadaas go-aankeeda waa tana ka naqaasheen jubayr iyo jubayr mucim iyo mxuu ahaaye cuثmaan ibn cafaan wa qaala nabig wuxuu ku jawaabay marka su-aashaa la weydiiyey inamaa banu mualib wa banu haashimin shayءu waaxid reer banu mualib iyo reer bani haashim waa shay waaxida fi اlxilfi wاtacaadudi wاtanaasub xagga dhalashada ma ah waa isku dhalasho waa wadaagaan oo abtir waa ka saman yihiin laakiin waxaa weeye xataa fi ljaahiliya reer banu cabdishamsi iyo banu nawfal gooni bay mari jireen labadan qoysee banu haashim iyo banualibna waa isxigsan jireen sidaa darteed nabi maxamed iyo saxaabadii markii la gooyey ee la godoomay reer banu haashim reer banu iyagay raaceen shicbu abi aalib way la galeen reer banu cabdisham waxay ku beereen carabta kale quraysh bay ku beereen reer bani eh, eh, iyo cabdushams labada qoysba qraysh bay la sabteen amaa labada qoyse kale gaalkoodii iyo muslimkoodiiba waa la wada go-doomiyey ciidhi baa la geliyey marka xilfi iyo gacansaar iyo dhiig iyo dhaqan baa ka dhexeeya khaas idan hadday jaahiliga soo wada rafaadeen bacda alislaami wanasrina waa in la ictibaaray arrintaa iyada ah marka maalinkan kuu baahnaa haddaad mecla igaga tagtay maanta markaad ii baahato keli ufa ana wey waagaan idin baahnayn ee gaal iskugu kaaya tagtay hilibku muxuu idiin dhaqaaqa u diiri weydeen dhalashada haddaad ku andacoonaysaan hadda ka hor xaggee jirta dhalashada hadda ad igu maxaabsanaysaan buu nabi maxamed leeyahay macnuhu hadda igu anigu igu jafaysaan hadda kahor maxaa laidinka waayay markay carabkugu kay tagtee la isbaabi'iyey labadan qoys waa israaceen geeri iyo mxuu ahay guulba isku meel bay mareen sidii un baana ku wadaynaa idinku laakiin tolkiin baad ku baabtihiin jubayr iyadoo nabigoo la ogyin weliba abaal u galay aabihii jubayr jubayr mucim ibn cadiy waa kii nabigu markuu kasoo laabtay uu ka soo laabtay طaaif biamaanihi buu kusoo galay markay niman kale o dhan diideen buu ku yimid marka kusoo galay marka asraa badrin jubayr buu la hadlay jubayr oo socdo wiilkiisoo la qafaashay raba inuu sii daayo oo amin makriba madiina soo galay nebi maxamed oo makrib ummadda tujinhaya oo surwat duur akrinhaya soo galay nin carabi oo sariiqi oo qurashi aho eh, waxaa weeye reer bin cabdimanaaf waa dhegaystay qur-aankii kaada qalbi an yatiir buuri markuu aayadaha dambe nabigu maray am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walardi bal laa yuuqinuun aayadaha markii la marahay kaada qalbi an yatasadac an yatiir waa xujaj xaasima taqsiim iyo xasri baa lagu samey waa la gartamay wuu fahmay wuxuu dhan bu garanhaya marka wuxuu ihi maalinkaasaa islaamnimo taabatay uu noqday wiilkiisa kaxaysay buu soo islaamay marka nabigu markuu wiilkiisii furanhayey wuxuu ku yihi maxaabiistan toddobaatan iyo dhowrka ah hadduu aabbaha jubayr ibnu cadiy mudc ibn cadiy cafar uu igala hadli lahaa waan usi low kaana mucimu ibn cadiy xayan fakalamanii fi haaulaai natna lawahabtuhum lahu buuri kulligood baan siin lahaa maxaa yeele waxaani bakti wey mushrikiina gaalo ah asagona abaal buu nugu lahaa labada qoys marka reer nawfal iyo reer bani cabdishams halkaasay mareen hiili iyo hoobaa laga waay waabi loo bahnay ee gaalnimadii hadda markii la islaamayna abaal ninkii nagu lahaa baan abaal u haynaa ninkii laakiin noo daruray gaashaan yaqaana hadduusan markaasi hawl kale meesha aysan imanin wa shabaka nabigu wuxuu eh, eh, isdhaafiyey bayna asaabici arihiisiba isku dhaafshay wa qaala wuxuu ihi inahum reer banu haashimi reer bani mualib lam yufaariquuna inahum reer bani mualib wey cafwan lam yufaariquuna nagamaysan tegin fii jaahiliyati walaa islaam gaalnimo iyo islaamba qoys nagu maran oo nala dhiiga oo nagu dhaqana oo na difaaca oo wixna dhiba uu dhibo wixna dheefiyo uu dheefiyo ayay ahaayeen idan isku baabaa nahay cumaan iyo jubayrow banaanka banaanka istaagaa la yidhi muslimiintaasaad ku baab tihiin waxaad haniimo ka heshaan qaata faslu wa kaana almuslimuuna yusiibuuna macahu fii magaaziihim alcasla wاlcinaba wاطacaama fayakuluunah haniimo marka laga hadlayaa wixii xoolaha kale ah wixii raashin bisil ah meesha kuma jiro gaaladii oo meel fadhida haddaan dhasha dhiganno oo ilaahay noo jabiyo raashinka bislaa iyo buskudka iyo biyaha iyo waxyaabaha noocaasa waan iska cabaynaa hanimo lagu dari maayo waxa hanimo lagu dari waa raashinka bisil raashinka eh, caydhiinka awey ah lacagta iyo qoriyaha iyo xoolaha nool iyo raashinka caydhiin ayaa haniim ahaan loo ilaaliyo la xisaabahaya amaa raashin bisil intaad ka qadan kartad ka qaado ninka asagoo cirweyna laba litr mxu aha la kaco iyo dhowr kiilo beriisa ah. ninka aan tabar badnayna wax yar ha qaato nin walba qadarkii iyo baahidii wax ku qadanhaya raashin mar hadduu bislya tii buu ka hadlaya sheekhu <clears throat> marka dhaqanka nebi maxamed iyo sunnada ah wixii raashina bisil ama caanaa ama malab ah inaan hanimada lagu tirinin waa bayaan ama takhsiis licumuum اlkitaab waclamu ana maa hanimtum min shayin baa le maa hanimtum min shay a nakira fi siyaaqi ashar ashar nakira fii seeqi shari weliba lagu towkiidiyey min zaaida waxay dhihi jireen wadaaduhu waa nasun fi cumuum nasun fi lcumuum wamaca daa nabigu waa isagaa kuu sheegay min shay in loo jeedo aan cumuum loo jeedan qadiyada kale loo jeedo ayb wa kaana almuslimuuna yusiibuuna macahu fii makaaziihim dulaamahooda waxay heli jireen alcasala malab iyo walcinaba midho bisiloo cinab ah iyo waacama raashin bisil fayaakuluuna waa cuni jireen iyagoo markaasi aan e, xisaabeyna haniimada walaa yarfacuunahu kuma aysan dari jirin fi lmaaanimi haniimada intay qaadaan haniimada ma aysan ku dari jirin waa iska isticmaali jireen fi saxi bukhaari waayri qaala bnu cumar wuxuu hi ina jeyshan hanimuu fii zamani rasuuli lah ciidan baa haniimaystay xilliga nebi maxamed طacaama raashiniya wacasalan malab walam yukhad lama qaadan minhu alkhumus khumus lagama qaadin maaa kan khumus lagama bixiyo waa raashin bisa waa la cunhaya salafku waxay ka niqaasheen garanay wixii raashin bisilay aadamuhu iyo mujaahidiintu u baahan yihiin inaan khaniimada lagu tirinayno waanu fahanay oo waa xubin meel yaalla laakiin calafka ee xoolaha dawaabta iyo gaadidka la wato fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii iyo geeli la watay calafkiisii asnaba lagu darahaya haniimada mise maya waxaa loo badaya asagoo inaan la xisaabinayno raashinka iyo muxuu ahaayey bunshaha iyo waagada iyo caws aan mxuu ahaay meel yaalla iyo waxyaabahaas xoolaha loo qaadahaya fardaha loo dhigahaya asna la xisaabin maayo wixii calfu dawaab ah ama raashin bisil ah lagu xisaabi maayo haniimadii la qaybin lahaa lagu dari maayo ayib haniimadu wixii kale ay noqonaysa idan calfu dawaabka maanta maku daraynaa oo mauga qiyaas qaadanaynaa haddii laga furta gaaladii shidaal badan shidaal badan dhowr foosto oo shidaal aanu ka helnay macalfu dawaabbaa oo baabuurtan ku calfinayna oo lagu shubay gawaarida iyo tignikada mise haniim ahaan bay geli oo haniiman lagu xisaabin hawshaa inaad ku ijtihaadaan baa loo baahan yahay ayb akarahu abu daawuud ya adu qaalisan jooji waxaad qabtaan ku weydiin mabaabu shidaal calafki dawaabtaan raacinaa mise haniimaan ku tirinaynaa ya wadaadda waxay leeyihin wuxuu wax yar hadduu yahayna calfi dabaab ha laga dhigo wax badan hadduu yahayna hanimada ha lagu daro nimanka maxaa ka tirahdaan iyagu ra'yiga waa fiican yahay ra'yiga mufasilka waa fiican yahay wax yaroo hal foosti ah hadduu yahay baabuurta lagu kala shubhaya laakiin hadday boqol foosta yihiin xoolo dhan wey xoolaha xoolo badan wey xoolaha iyaga ayb dakarhu abu daawud baa xadiidkan dambe sheega waana xadiid saxiixa weye baab u baabaysta baabu ibaaxat acaami fii ardi اcadow bu baabaysta wanfarada cabdullah raashinka inaan hanimada lagu xisaabaynin oo layska calfan ayuu sheekhu weli wadaa wanfarada cabdullahi bn mugafal ayaa la gooni noqday yowma khaybar maalinka khaybar bijiraabin bijiraabi shaxmin ohli xaydh ah baahi badan baa dhacday intay xisaarku saxaabada ku jireen ama dagaalku baahi badan iyo qaybo badan baa qabtay riwaayada bukhaari annagoo xisaar ku jira waxaa lasoo tuurayba ahayd farama insaanu jiraaba shaxmin buu soo tuuray markaasuu dhexda oga baxay sidii boortiyeerigii buu u qabtay riwaayada abu daawud iyo sunankana waa lasoo lalaabshay bay ahayd waa lasoo lalaabshay marka gaaladii iyo dadkii la xisaaray mid kamid a ah wuxuu soo tuuray subag dhan cokod dhanoo subag ah qumbo weynoo buuxuu soo tuuray jiraabka hadda qumbuun iska dhici inagu hadda aada loo garan maayo jiraabkii hli baa iska ree koonfureedka ad isticmaal khaas namba iyo boqol baad looga isticmaalaa marka qumba dhan ama tabad dhan waxaa lasoo tuuray subag ah oo xaydh ah waxaana dhexda oga baxoo qabtay sidii kubadda u qabtay cabdulahi bin kafri markaasuu yihi wallaahi inaan ruux ruux waxba ka sinaynin bu tu agga iirshay agga iirshay bui axad bini aadana ila ta anaa iskale bui baahi badan baa jirta muuse arkay nabi maxamed baa gees taagan oo dhowrahay mar danbaan xagga eegay nabi baan arkay markaasaan iska yaxyaxay nabig wuxuu i dhib ma lehe huwa laka qaado dhib ma cidna kugu imaan mayso wainfarada cabdulahi bn kafar almusani yowma khaybar bijiraabi shaxmin wa qaal wuxuuna yihi markuu qabtay laa uci alyowma aad siin mahayo ah, eh, laa uci siin mahayo alyowma maanta axada ruux min haada yani xaydhan wey shayan shay haba yaraatee axad maanta wax ka siin ma jira bur fasamicahu rasuul rasuulka ilaahay baa maqlay fatabasama nabigu waa muusoda waa qoslay nabigu waa qoslay walam yaqul shay-an waxba muusan dhin bimacnaa muusan cananin wey laakiin nabigu waa la hadlayo riwaayada tayaalisay fii musnadi baa caddaysay huwa laka ya cabdallah nab wuxuu ku adaa iskale lagu daa maca daalik wax yarbu ka isticmaalo wixii kale saxada wax ka siiyey lanna waa raashin bisil wey waa subag marka subagan layska isticmaalay shidaalkii baa lamid ahaate soo saa ma aha saliid haddaan laga waraba saliid foostooyin saliid ah soo maxayda lamid ma aha tafsiilkii mxu awsaaci laga soo gurinaya sufyaan athawri iyo bacd almaalikiya haddii la geliyana waa khayr haddii la ilxaaqiyana janaaba shaxmi la ilxaaqiyana waa masale meesha ku jirta wa qiila libni abi awfa waxaa lagu yihi cbdullah bn abi awfa kuntum tukhasimuun akuntum tukhamisuun cafwan akuntum tukhamisuuna khumus ma ka bixin jirteen aطacaama fii cadi rasuulilah raashinka xilliga nabi maxamed qaala wuxuu hi asabnaa طacaaman raashin baanu helay yowma khaybara maalinka khaybar baan raashin badan helay bisl wa kaana arajulu yajiiu nin saxaabada ka mida waa iman jiray fayaahudu minhu wuxuu ka qaadan raashinkii bislaa miqdaara maa yakfiihi wax asaga ku filan nin walba iyo mxuu ahay cirtiisa uma yansarifu markaasuu iska noqon ninbaa iman xoog ka qaadan ninbaa wax badan ka buuxsan nib kolba nin walba intii asaga tabartiisu qaadanaya xadiikaasna waa xadiid sugan weeye waqaala bacdu asaxaaba saxaabada qaybo ka mid ah, waxay yidhaahdeen kunaa naakulu ljawza jawskaana cuni jiray fi lgazw waa midho caadi oo aminka banaanka hadda jawz alhindi baa loo yaqaanaa intii la shidaa shaha lagu darsadaa <clears throat> fustuquu yar egyahay midho kuskuusan wey oo geeduhu bixiyaan qaybo ka mid a ah. kunaa marka jawska laba nooc wey jawslhindigi iyo muxuu ahay aljaws ashaami baa loo kala qaadaa mid mid yar kuskuusan inta la eg wey midna waa kan waaweynoo qumbaha naarjiilkas ma taqaana baalka weyn qumbaha loo yaqaan koonfur ku badnaa isna joos waa la yihahdaa marka labada waa suuragal kan dambe marka qumbaha ee la cuno ee biyahan laga cabo muxuu ahaayey qaybso hoose cadna la cuno kaasaa isagu qiimo badan oo raashin ah kan kale asagoo nacfi saasa ma laha kan kale intii la tuma ah duqayda xoogo jugan shaha lagu daro yarka ciyaa wuu fiican yahay asagoo kaa kale oo marka asagoo alaabatation kale ku fiican yahay ama ka raashin iyo calaf gala waa mid ka weynoo qumbaha ah. waa ay fahanteen bay la tahay ayb wa qaala bacdu الصaxaaba kunaa naأkul اjawza fi اlgazw walaa naqsimu maanan qaybin jirin xataa in kunaa waxaanu ahayn buri saxaabigu la narjicu kuwo soo laabtay ilaa rixaalinaa meelahaanu ka duullay wa ajribatuna ayadoo ohliyada iyaduna minhu min aljawzi mamluu'atun ay ka buuxdo xarshimihii aan wadanaan kusoo guranay inoogu jiraa nin walba boorsada wata iyo baagiisa wax ku wata waa kaasa marka karaashiin dacam ahaan baa loo ictibaariyey dacfi baa ku jira aarkaani waxaa wariya abu daawud fi sunanina saciid mansuur fi sunani saxnuun almaliki fi madawanat اkubra bayhaqi fi sunan waxaa ku jira nin la yahdo tamiim ibnu xarshafin oo majhuul ah ku jira tamiim ibnu xarshaf oo majhuula ah, saanu ku maray sunanka laakiin axaadiista kala ku filan wixii طacaama waa la iska isticmaali kolba baahida jirta la xisaabin maayo oo haniima laga dhigi maayo faslun wa kaana yanha wuxuu nabigu ummadda kii ka reeba fii makaasihi duulaamaha uu nabigu qaadaya dagaalkiisa dagaalka islaamka adab buu leeyahay waa adab alxarb adab aljihaad akhlaaq اljihaad alislami baa loo jeeda waxaano dhan u sharxaayo aadaabta axkaami isku dhexwada aadaabta aadaabtii khuluqii looga baahnaa iyo anshax iyo usluubtii looga baahnaa mujaahidiinta iyo axkaamtii sharciga ahayd isku dhexwada sheekh oo hadyigi nebi maxamed intuba ah waa intaas laga rabaa dagaalkan dagaal hufan oo edab leh oo xurmaysan oo hadaf leh oo akhlaaq leh aadaabla la doonay u noqdo ma anagu mooryaan iska ordaysana noqono ama muxuu ahaaye ku dhufoo ka dhaqaaq iyo mxu waxa doonto boob hawshu ma aha xuquuq baanu ilaalin waajibaad baanu fulin muxaramaad baanu iska dhowri waxaa weeyaan ruuxa muslimkaa ah, kitaabka ilahay baa hogaaminaya waa laabudda an yaqifuu xayu awqafahum اlkitaab waa inay meesha ilaahay istaagin ay istaagaan ka dhaqaaqa laga dhaqaaqo dur maca alkitaabi xayumaa daa baabudardaa lagu yidhi kitaabkan la wareeg meeshu u wareega u raac ayib xagga hadduu u baxo xaggaad u bixi meeshu kuu maro xaqaa meeshu kuula galaad gelaysa shayga xaqaa kolba maalinkaa ninka wada ee hogaamiyayaad ah yaad raaci hadduu dhigo ninkaad qaadada raacaysa baadida kaa maqadu xaq weeye reer hebel baad beryo taageersanayd ama muxuu ama koox maxaad ku taageersanayd laa liashkhaasihim wadawaatihim hawsha hawl shaksana ma aha hawl awaaif iyo qabaa'ilna ma aha waa hawl mabda iyo xaq iyo diin wey kolba ninka calankeeda qada anagu daba dhiganayna muslimiintu markuu usha nabi maxamed w nabiga ku xidhnaayeen abubakar baa qaday isagay raaceen cumar baa qaday asagay raaceen cumaan baa qaday asagay raaceen cali baa qaday waa raaceen meeshuu galo wey baan gelaynaa haddii reerkii aanu u caleymo saaranay wadanay ay dhigaan ay ku gubtaan oy dhuxusha xajin waayaan qoliha dambe qaadaan ku biiraynaa ma tahay mise nafsa shay shariifka baa noo qaaday waan daba yaacanay waana ku mahadsanay dabayaacaas dhuxushii uu xajin waayey wuu tuuray waado kalaa qaatay waadaha kalean raacayna ma tahay mise ma ah isagoona dhimbil muxuu ahaay dhimbal gaalnimou qaatay hala tago meesha doona hala aado kuwa hadda wadaa ilaahay ma qadare hadday dhigaan ninka dambe qaadan baan raacayna soosaa ah. ma ah masalo waa masale mabda masalo ku xidhan shabaab ku xidhan ama xisbi islaam ku xidhan ama sheekh xasan daahir ku xidhan ama sheekh axmed ku xidhan mn waa masale mabda wanaagga ay wadaan baan ku taageersannan ku doonaynaa ilaahay ma qadare maalinka ka tanaasulaanna annagu ayaan ka tanaasulayna sosada ah, sheekh wax kala jira intaas wey laakiin dhibka jira maanta waxaa weye ninkaad tiraado hebel baa saxan ha nimankaan baad ka taageeraysa wuxuu dhan ba in la bahdilo oo laga dhiga nin iska maagantah ruu caleema saaranta ma ah ayib oy baasha shaksana ka dhigaan wuxuu shaksana ma ah waa ashkhaasna m waa masale mabda sidaas wey akhlaaqda waxaa ka mid a ah inaan beylqiya bab isku dayin mujaahidiintu ha dagaalameen gaalada ha jabiyeen murtadiin ha gabagabeeyeen wixaanti helaan la boobi maayo waa la ururin meelba la dhigi amiirka iman waa qaybinhay maca laakiin kala boob lama ogolo wa kaana yanha nabigu wuxuu ka reebi jiray saxaabada fii makaasii dulaamihiisa can inuhbati biliqada wax boobka anuhba waa biliqiya boob awood laisku sheegto haddii biliqiya boob la fasaxo ninka miskiinka yarna xoogo yar buu qaadan feedho weynaha ismahadsayna xoolo la kici nin baa qadin ina waxuu afku buuxsanhaya waxaa looma baahno cadligu waxaa wey wax in loo simo suura bedelinta ruuxa in suurada laga bedelo la jexjeexo sidii axmaaradii iyo tigreega dadka loo jexjeexo ma aha ruux waan delaynaa midaan bir ku dilo iyo midaan baas ku furo maca salaama iskaga tegayna haddaan ka baqno muslimiinta inuu dhibsadaan ama lagu rafadaan intaan god qodaan ku guraynaa waan iska asturaynaa baktigooda sana xoolo nooga afoobin ama baktigooda jermiskooda aan lagu dhammaanin qaliibu badron kaaan ku gurayna goof weyn baa u jeexana waan iska asturayna baktigooda laakiin intaad qabato dhegta go oo wejiga sarta ka saaro harag ka bixsiy neef xoolaa harag ka siid waxyaabaha dhaqan loo baahan yahay maa sharcigu ma ogolo allahuma inay nagu sameeyaan mooye hadday mujaahidiin ay laayeen oo shuhada intay qabtaan ay sarweji ka saaraan annagunan kaan qabanaan ka saarayna way noo batan ka saara inaan iska dayna way noo banaanta dagaalkii eh, mxuu ahaay eh, baydhabo agaarkeeda ka dhacayba waxaa laiga sheekeeyey in ay nin mujaahid intay qabteen oo dhaawaca oo meel ku dhacan la aragba intay qaadeen bay geed geed bay ku xidheen markaasay bishinta intay dulaliyeen bay caagad shan litr qaada biyo ay ku xidheen way lalaadiyeen tanna way dulaliyeen way ku xidheen labada dhagood kiiba laba intay duleeliyeen ba waxay ku xidheen caagad labaatan litr qaad ah isna geed buu ku xidhan yahay labada xiniyood sidoo kale ku sameeyeen dhowr sac kadib baan soo maray buu igu yihi wadaad iga sheekeeyey markaasaan ruux maba garanaysa wax ma bani mise wax kale dabishinta waxay tagtay dhulka tan ruuxii geed buu saare kasoo kalaadiyeen dhulkii bay tagtay tanna dhulkay tagtay way soconaysa ruuxu nooc kaluba noqdo annaguna kuwa intaan qabanay baan kiiba labaatan ku xidhnay bu kiiba labaatan litir ayagoo shan ku xidheen toban toban iyo labaatan labaatan waa lagu xidhahaya markaasoo kale lianna almucaamalata bilmili cadlun markaasoo kale waa tankiil sheekh xuseen ibnu teymiya wakaadla qadiyadda kitaabka waxaa ka sugay sheekhiisa ardaygiisa ibnu qayim almustadrak cala majmuc fataawa naqli sariixu soo guuriyey gaalada tamhiil baa lagu samayn in kaana fiihi nikaayatun wa tankiil hadday tahay min baabi almucaamala bilcadlina bilmilina waa sax iyaduna faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wajazaءu sayiئaةi sayiئaة miluha wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin yani baabkaas hadday tahay waa banaan tahay laakiin marka hore ruux waan dilaynaa jeexjeexi mayno saqajanima noocaasa ku leexan mayno dagaal gobanimaan wadnaa anagu wey laakiin hadday u dhaqmaan saqajaanimo waa lagula qalluucinhayaa say u kullaadaan loo laxabiyo in layska dayana waa la heli karaa lannu kuwii e, curaniyiintii baa loogayaa loo daliishaday xadiidka curaniyiintii ninkii raacigaa geela nabi la jooga intay qabteen bay dileen intaa kumaysan dayn indhihi bay ka soo dhidhiyen way dileen geed nabigana waa dhaceen abaaldaridooda haddana qoriba intay qadan bay labada indhood ka soo rideen labada indhood ba ka soo guriyeen dhagahana waa goye sankana waa gooyeen duulimaad ba laga daba qaadagelina waa laga soo riday iyagana waa lasoo qabtay sideed nin bay ahayn taqriiban sideedooda waa la laayay tii la dilay oo isdhaaf loo gooyey gacmaha isdhaaf loo gooyey markaasa indhahan laga soo riday indhaha ayaa laga soo rid intii bir kulo la qaaday baa laga mariyey waa lagu indhakuulay bir kulo hadii lagugu indhakuulay ishu way daadan sooma in lagaa soo rido juq lagaa siiyo lama baahnaba juqba lagaa siima bir kuulla oolaysa unbaa lagugu indhakuulahaya wuxun waa iska maxaa weyaan biyo biyo wey waysa markaasaa weliba meel qorax intii la dhigay faraha laga say u dhiig baxaayeen ay biyo u lahaayeen ayay ku dhammaadeen anas wuxuu yihi midkoodba waxaan arkaa isagoo carada ruugahaya biyo ku haya caradu rugahaya ilkihiiba carada ku ruugi aalimiin wey maxaad tihiin muslimiin baa nahay soo dhawaadaa layidhi madiinay cabaar joogeen niman dhul gabiiba ku koray miyikiid baa xoogo waxay dhaheen waxay sheegteen dacardhiig baa nagu dhacay waxaan u baahannahay geel caanihii aan dhanno iyo kaadidii baan u baahannahay meeshan caramadowga ee deganka ah ee oolimaadka aan ku jabnay waxaan rabnaa xoogow inaan yar soo hawo bedelanno nabig wuxuu yihi dhar geel lixdan ah oo miyiga daaqaadjio anugu aan leehay intaa tagtaan waa la kaxeeyey geela taga raaca caanaha ka dhama kaysa caba markaad caafimaadaan soo noqda diinta aad barataan cabaar markay joogeen geeli caanaha ka dhameen ay kaayadii ka dhargeen caafimaadeen o dhawar goosteen iyaba geela qaadeenba geelnaba maxamed bay qaadeen labadii raacina waa dileen ama raaciga la jooga waa dileen qayladii baa durbo midina soo gaadhay waa laga daba qaata had baa soo qabtay marka in qaabkaasoo kale maala ay mumaatalo iyo qisaas tahay mooye waxaa weeye asal waynu iska elna nabigu wuxu ui qaal man intahaba ninkii ballaqaystee booba nuhbatan boobitaan falaysa minaa nagama tirsano ninkii raashin booba bimacnaa haniimo booba xoolo booba loo jeedaa man intahaba nuhba falaysa minaa nagama tirsano naga mid ma ah kuda waa min nusuus اlwaciid laa yuawal walaa tufasar saasa lagu daynaya wa wamara wuxuu nabigu amray bilquduuri dheriyo jamcu qidrin allatii taasoo ubikat la kariyey min anuhba beloqo laga karshay fa ukfiat markaasaa la daadshay yma xulayfa ahayd dilxulayfa oo tihaamo katada ma ah midan madiine korkeeda ah saxaabadisa nabigaa la socday mee dilxulayfa laado agga tihaamo agga xeebta ah bay u duuleen saxaabadu gaalay soo jebiyeen hanaaim bay heleen ari baa ka mid aha haniimada la helay ariga oon la qaybinin baahi badan baa jirtay bay saxaabada qaarkood arig intay boobeen bay gawraceen bismi illah allahu akbar dhag saantay ka bixiyeen waa kariyeen raashinku karsamhaya hilibkoo karsama nabigu soo gaaray markaasuu muxuu aha hilibkaani ariga aanu kala boobnay xanyaroon boobnay oo gala ilaah ka keena weeyo aanu karsanayn nabigu waa daas dheriyo dhan buu daadiyey dherigiibu intuu ka daadiyey oo qaansadii iyo seebtiisa ku wada muday oo wada daadiyey weliba ciid kaga ramuuqay saydida u isticmaala hilibka asaga ah. waa la edbinhayaa baahi maslaxaa jirta iyo mafsida lama eega hawsha ayada nahyi bay ku dhaceen waxaan banaanayn bay ku dhaceen waa mujaahidiin waa la edbinhaya baahidooda wayba ka bixi doona insha ha adkaysteen rag geed rag waxaan rabnaa birlab ah oo akhlaaq oo adag baan doonayna nin xogow baahida markuu dhaba bahaloobahayo oo ariga cunahayo lama rabo nin edablaan doonaynaa wa amara nabigu wuxuu amray bilquduur riyuhu amray alati taasoo ubiqad min anuhba dhariyihii laga karinhayay billaqad iyo boobkii faukfiad markaasaa nabigu daadiya bu waa laga daadsi waxaa ku filayd nabigu haddii baabalmasaalix almafaasid u gelahayo ku filayd inta anaga noo muuqata wayhade hawlaheena caqligeeni beryahan dambe soo kordhay waxaa ku filayd inuu yidhaahdo isu cafiya meeqa neef wey toban neef mujaahidiinto dhan buu ka dhexeeye war muu cafisa ma udaysan waa udaynaa se karsadee bas hawsha waa la xalin kara nabigu saa ma raba laakiin in nahyiga iyo muxaramaadka la intihaako la dilaaciyo mufsado ka weyn ma jirto idan laabudda min alxasm maadadan waa in la xasmiyo cudurkan soo baxay muuqdo waa in la dabargooyo waxaa lagu dabargoyn karaa ciqaab kul inay la kulmaan dibna u noqon mahayaan boob ah bilaqa ah maalihibla inagu wuxuna uhi samid garanaysa maya dheri nookar oo beslaado on dhadhamiyeyba u wadaadiyeyba dibdaba loo noqon maayo nabigu waa inuu darsi cashi siiyo doonaya saysa mujaahidiinta mar hawsha ugu noqonin haddii laakiin hawlaha u cafiya war idinka noo cafi weliga cafigasa soconhay waan boobaynaa waan bilaqaysana war hadda isku soo dardara isku cafi weligeed ba saasan ku socon laakiin marka la doonaya waxaan in la gees lo maxaa la yidhaahee koylka lagu gooyaa waa in baashaan soo cusboonaata nabigu wuxuu raba inuu dabar gooyo xasmiyo doonahaya laabudda min xasmi mawaadi daraac ilfasaad oo dhan ba iyo meeluhu ka imanaya waa in qac laga siiyo xadiidkaas wuxuu ku yimid fi saxi bukhaari wa hayri wa dakara abu daawuud wuxuu sheegay can rajul min alansaar ka wariyey qaala inuu yihi abu daawud qaala rajul ansaar wuxuu yihi kharajnaa maca rasuuli lah sal slm rasulka ilah baanu la baxnay fii safarin socdaal duulimaad weeye faasaaba annaasa dadkii waxaa ku dhacay xaajatun shadiidatun baahi daran iyo wajahtun dhib baa soo gaaray waxaa ku dhacay dhib iyo safar dheer iyo dagaal ba-an bay galeen markaasaa baahiduna waxay noqotay baahi zaaida wa asaabu markaasay heleen bay heleen fantahabua hayntii bay kala boobeen nin walba iyo orodkii iyo tabartii wuxuu ihi saxaabigu faina quduurana dharyahayagii la takli waa karaysay buu waayadoo kurkurkuhayso karayso oo fuudkii hilibkis dhex boodahayo id jaaa rasuullahi baa yimid nabi maxamed baa soo gaadhay yamshi isagoo ku soconaya oo ku tukubaya calaa qawsihi qaansadiis qaansa nabigu ku dagaalami lahaau watay buu dhulka ahaan ka dhigan haya ma qaadanaysa markaa seef iyo waran iyo qaansad wadataa idan marka dagaalku dhamaa qaansadii baa ulka dhigan oo dhulka ad ku mudaysa nabi maxamed oo tukub hayaa yimid fa akfaa quduuranaa biqawsihi wux dheri karhayo o dhan buu daadiyey qaansadii buu kor dhuftay baf baf baf afku dhulka u geliyey kulli ciiduu afku u geliyey intaa kagama hadhin uma jacala nabi wuxuu guda galay yuramilu inuu ciidaynhayo yurmilu baa i qoran laakiin yuramilu baa sax ah yuramilu inuu marka ciidaynhayo bacadin alaxma bituraab tarmiilku waa inaad ku gelgelsiisa ood ku celceliso shayga waa inaad ku celceliso ood ku ramuuqdo inagu ramuuq baan dhahnaa nabigu ku rifaaqay wxo dhan bu ka kharibayey hilibku wuxuu rabaa carada intuu si fiican u geliyay ciidda iyo dhagax iyo qurax iyo tamuuca dib dambe in la isticmaali waayo ila mogta saa loo daasho waan iska dhamaan dhaban karaa mogta intaan iska dhamaan dhawdo oon biyo ku shubaan iska karsan karaa mar labaad wa haddiiba eh, aada isku daydo laakiin saxaabada nabigu wuxuu kohsado maysan ku noqon jirin hilibkaasoo banaanka yaala oo laga yaaba qaybna dhulka inay taabata qaybna aysan gaainba hadduu nabigu ka tegi lahaa ma aysan taabteen maaa nabiga daaya yii ku noqon mahayaan u dhowaan mahayaan fajacala wuxuu guda galay uma jacala yuramilu laxma bituraab uma qaal ina anuhbata beedaqad iyo boobku laysad maysan ahaan biaxalla mid ka xalaalsan min almeytati baktiga baktiga iyo wixii la biliqaysta waa isku mid uu nabigu yidhi ma taqaanina meyte inay xaaraam tahay saxaabay haa waanu naqaanaa meyte iyo wax la biliqaysto la boobay waa isku xugun aw ama nabigu wuxuu yidhi ina almeytata baktigu laysan maysan ahaanin biaxalla mid ka xalaashan oo ka bannaan min anuhbati biliqada shakigan waa shaku hanaad shakigana ina anuhbata laysat biaxalla min almeyta aw ina almeytata laysat biaxalla min anuhba waa shakun min araawi oo sheekha abi daauud hanaad ibnu sari alkuufi can abi axwas can caasim bn kuleyba can abihi can rajuli min alansaar xadiku sidaas sanadkaas ku yimaada fi sunan abi daawuud marka waa hanaad ibn sali akuufi can abi axwa salam bn sulaim xanafi can caasim bn kuleyb can abiihi can rajuli min alansaari qaal marka shakiguna abu daauud xadiidka gabagabadiisa ashaku min hanaad buu yidhahdaa ma aha saxaabiguna ma aha shakigu ruwaadda kalena ma ah aniga abu daawuud mualifkana ma ahee sheekhigaa ku shekeeye nabigu wuxuu yidhi ina almeytata laysat biaxala min anuhba mise ina اnuhbata laysat baxala min almayta ayb xadiikuna xadii saxiixa wey wa kaana yanhaa nabigu ummaddu wuxuu ka reebi jiray an yarkaba arajulu daabata min alfay ninku inuu fuulo gaadidsado neef ka mida xoolihii fayga ahaa fayga hadda hanimadaa loo jeedaa faygaani hanimadaa loo jeedaa kulu ma afaa allahu can alkufaari wاlmushrikiin biquwatin ow bilquwa marbaa fay la iska yidhaahdaa marna waa la kala qaadi o hanimana wixii dagaal lagu helay iyo xoog iyo awood lagu helay fayna wax iyagu ka carareen hada laakiin haniimadii baa loo jeedaa <clears throat> wa kaana yanha an yarkaba arajulu daabat min alfai min alhaniima xataa idaa acjafaha markuu muxuua ah, caateeyo ama weydeeyo neef buu qabsanhaya riti ama mxua ah, baqal ama faras ama muxuu ahay dameer haniimadii xoolihii lehele ka mida sheegi mahayo wuu gaadinsan mudduu iskaga shaqayso neefku waa weyd buu noqonhaya waa caatoobahaya neef lagu shaqaystay mxuu ahaay rafaadkii baa ka muuqanay xataa idaa acjafaha ay ahzalaha raddaha si wuu soo celi markuu neefku intuu nafta ka gooya neefki oo sakaraad udhi waa kan neefka wuxuu ahaa qanimadii heblaayuba iga soo raacay bal muslimiinta dadkii lahaa masaakiinta la gaadhsiiyo oo xaggeed jirtay wa an yalbasa nabigu waa diiday arajulu hawb min alfay in dhar mxuu aha haniimada uu mara ka qaato m marada dhammaatoy hu noqoto raddahu fiihu kusoo celin lama ogolo xadiidka waxaa laga qaatay laakiin xilligaa dagaalku socdaan isticmaali karto xaaladda dagaalka lagu jiro hadii hashaadi ay kaa fariisato ama artigaada u kaa habsoomo ama faraski lagaa boqno gooyo ama waaad inaad e, fardaha gaada laga qabsaday hanaaimta kale laga qabsaday inaad isticmaali karto kadib markuu dagaal dhamaa soo celinayso baa laga qaatay ayb laakiin ajcafaha iyo akhlaqaha midnaba aan la gaadhsiinayn walam yamnac muusan diidin nabigu min alintifaaci in la dheefsado bihi ay bidaabati wathawbi xaala alxarbi markuu dagaalku socdo markuu dagaalku socdo xadiidka asaguna waa xadiid sugan weeye oo saxiixa sunankaa soo saariyo keyrkoodba abu daawud iyo daarimi iyo axmed iyo faslun wa kaana yushadidu fi lghuluul akhlaaqda waa weli socote nuhbo iyagu waa soo dhimatay mutl iyo nuhbo sheekhu waa ka soo hadlay mutl waxaynu ku soo bar xadidka dheeraa burayd uqzuu bismi اllaah fii sabiili اllah qaatilu man kafara biاllah Eh, uzu walaa eh, taqduru walaa tumailu waynu soo maray xadiikaas marka alkad iyo cuhuudo la oofiyo iyo balamahu meel lagaga dhaco iyo mm, eh, tamhiilka waxo dhan ba waa laga soo hadlay hadda huluul baa la gelahaya wa kaana yushadidu fi lhuluuli jiddan wa kaana yushadid nabigu waxaa mid adkeeyo ummadda in badan kala hadla cambaareeya dhaleeceeya ummadda muxuu ahaayey ka fiijiya في اlول khyaanada in wa la khiyaano alulul waa alkhiyaana min اlhaniima wax laga qaato laga xado la qarsado ayb ilaa uu nabigu la gaahay maalin xadiiku shekh soo wadaa ka mid e maalin ywma xunayn buu nabigu duhur tukaday rite agtiisa fadhiyey ayuu nabigu intuu laacayba baarkiisa tin yar buusaa uga goyey dhogortiisiibu wax yar ka soo qaaday tan ka warama nab all aad haniimaday ka tirsan tahay lannu raashin bisalla ma aha calaf gaadiidna ma aha waa xoolo dhar baa laga sameeya koofiyada laga tolaa intaas waa haniimo ninkii intaa leeg haya ha soo celiyo xoolaha muslimiinta u dhexeeya ha ku daro kadibna wixii qayb u hela ha arko addu lkhayta wاlmikhyata irbada iyo miiqeedaba keena buu nabigu ka bilaabay addu alkhayta liilanka waa dunta yarta iyo walmikya intaba erbad wa lagu tulhayey iyo miiqiba halasoo raaciy maxaa yeele waa haniimo waa xaaraan aad buu nabiga ogola hadlay khayaana lama ogolo wayaquul wuxuuna odhan jiray huluulka markuu nabigu ka hadlay huwa caarun ceeb weeye iyo wa naarun dab iyo cabaab weeye wa shanaar shanaarku waa waa caar waa caarka nooc ka mida weeye waa cambaar iyo dhaleeco ku taalo shanaarku waa dambaabburada dabka dhimbisha faniinta ee yarta ah ayaa shanaar la yihahdaa daasaa laakin sida saxda ah shanaar iyo caar waa isku mid shanaar iyo caar waa isku mid waad waxa m naar iyo shanaar baa isku mid ah hadday naar iyo shanaar isku mid noqdaan waa min baab muxuu ahaay labada lafdi hadday isku macno yihiin laakiin kala duwan yihiin cinda ahli carabi waa la isku cadfi karaa ayib labada lafdi haday isku macno yihiin ida taxada macna wاkhtalafa lafظa jaaza alcaطfu calayhima ayb jaaza caطfu axadi maca alakar baan ujeeda in lasku cadf banaan tahay walfa qawlaha kadiban wa maynan baad arku leh kadiban wa maynan kadibku waa been maynkuna waa been ayib waxaad arkaysaa mid kule mxuu ahaa laa shaka walaa rayb shaki iyo rayb waa isku mid lakin labada lafdi waa kala duwan labada lafdi haday kala duwan yihiin isku macaana yihiin in laisku cadfo waa banaan tahay huwa caarun ceeb weeye iyo wa naaru naar iyo wa shanaarun calaa ahli ywma alqiyaama maalinka qiyaame ceebbu kugu noqon cadaabbuu kugu noqon dhaleeca kugu taalla iyo cambaarbu kugu noqon hala iska ilaaliyo ywma xunayn buu nabigu sidaa yihi xadiidkuna waa xadiid xasana ah weeye alimaam dahabi kitaabkiisa almuhadab fi ikhtisaar sunan bahq اkubraa wuxuu lehay sanadahu jayid siduu sheegayna w xadid saxiix ah walamaa usiiba nabigu ummadda inuu eh, mxuu ahay ka fiijiyey oo oga digay khayaanadu dhibkay leedahay fi lkhanaa'im waxaa ka mid a walamaa usiiba hulaamuhu markii la asiibay hulaamkiisii midcam la odhan jiray midcam waa addoon maalku nabigu khaybar yimi loo soo hadiyeeyey boqor boqoree nasaarada ka mid a ama boqor ka mid a boqoree yahuudee fadeg degi jiray baa hadiyahaan u siiyey marka khaybar saa loo yimid ba hadiyahaan baa loogu keenay nabigu marka u khidmaynhayo geela iyo awrtu dhaqaalanhayo raashinku karinhaye midcam qaalo waxay ku dhahda asagoo marka intii khaybar dusheeda la joogo muxuu ahaaye aan weli dagaalku dhammaanin si fiican awr intuu radida ka dhigay raashin karin haya ayaa leeb duuflaala ku yimid ninkan mid cama leeb duuflaala sahmun arb oon la garanaynin baa ku yimid markaasuu halkaa kaga dhaca nuuf baxay saxaabadu hadda ninkii shihiida waa yaqaanin haniian lahu bajna diyaar wey hay ninkaa marba dagaal ilaahay lagu dilo daahiran ninkaa waa shahiid haniian lahu biljana nabiguna muuse odhan jir dhihina shahiid ninkuu ogaado in ahlunaar yb dhi jir maya kan ka daaya kan isagu shahiid maaha huwa fi naar qolyaha qaarkood nabigu ku ogaada khayaano iyo naar uu ku arko inbuu ka qaban jiray inta kale way wadi jireen saxaabadu haniian lahu biljana fulaanun shahiid fulaanun fi mar ba hadii la dilo laakiin muxaadaraadka guud nabigu waa odhan jiray ilaahay baa garanaya ninka janna ku jira ilaahay baa garanay dar ilahay midka loo dili midka daacada taa waa masalo eyb oo eybka adiga hawl kuu taalla ma aha baain amr ruuxaan wuxuu alla ka warqaba lakin adugu waxaa daahir kuu muqan ninkan nin muslimah oo jahaaday jid ilahna lagu dala wey intaas ukumaysa hawsha ilaahay og yahay alla u taallaa iyo nabi maxamedoo ogaan jiray haddii biwaxyin ku ogaan jiray waxyaa badan hawshaa kamid a wayna iman doontaa saxaabada ku haya fulanun fi ljana fulanun shahida ku haya markaas waxay dhaheen haniian lahu biljana hambalyaa janna ugu ahaatay bogaagsan baa u ahaatay jannu ninka helay isagoo iska jooga baaba janna ilahay usoo kaxeeyey lee baa bartaa kaga dhacay wuu naf baxay jannadii dalaq saxaabadii nabi wuxu uhi maya kala wاladii nafsii biyadihi ina الshamlة alatii akhadaha ywma khaybar min alghanaa'im lam tusibha اlmaqaasimu latashtacilu calayhi naara ka daaya bui kan asagu janno ma gelin kala inuu haniian lahu biاljanna maya bui suuragal ma wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ina shamlata gi iyo cumaamadii shamlo waa taqaanaan mxu go yaroo sakaraado inagu la dhihi jiray shaaldire kaasaa shamlad waagi dambe loo bixiyey adugu an waa go yaroo garbaha la saarta ina shamlata alatii akhadaa yowma khaybar gu-i uu qaatay maalinkai khaybar uu soo qaatay lam tusibha almaqaasim iyadoo qaniimadu aysan asiibin iyadoon la qaybinin dharka oon la qaybinin oo aan nin walba xaqiisa la sinin buu iska qaatay wuuna qarsaday latashtacil way huraysaa calayhi naar hadday ku horeys tiibaa lagu cadaabaya go-aas uu khaaimay ee hanimada uu ka qaatay isagoon la qaybinin kiibaa lagu cadaabahaya intaasu maqlay marka saxaabi kale hawshi maqlay asna wuxuu haystay laba laba yeelan kab ka go-day iyo wuxuu rabay inuu sun oga dhigto laba yeelan buu qaatay laba idin laba sun buu qaatay oo markaa uu rabay inuu kab ku wuxuu i mago baa ninkan lagu shidahaya fa jaءa rajula bishiraakin aw shiraakayn nin baa yeelan keen ama liilan buu keenay yeelan waa taqaanaa shiraaga kabta aad xidhataan suunkeeda maaa la ihahdaa so sunma ama yeelan waaa taqaana ama sandal waadinta kaasoo kale wey lamaa samica dalika markuu sidaa maqlay buu soo qaaday faqaala u nabigu wuxuu i nabi allow kana intaan aan u qaaday anoon cidna u sheegin wa la cabsi mooda iga hoobui nabigu dad ka qaadi lahayd ood ku dhiman lahayd shiraakun aw shiraakaani min naar laba yeelan oo naara kugu noqon lagu gubi lahaa ayagaa intii laguu xido baa lagugu naari lahaa ciyaada bilah shiraakun suun ama yeelan weeye aw shiraakan ama laba suun oo min naari naar xadiikan ah. xadii saxiixa wey muslim iyo bukhaari iyo maalik ba na kusoo muwaisa na kusoo maray iyo abu daawud ba inta waan ku mar <clears throat> sidoo kale waxaa iman doonaa ninkii ashjac ahaa rajulkaasna ashacay yoma khaybar intuu isaguna shahiiday intuu isaguna la dilay nabigu naar u yidhi saluu calaa saaxibikum waa iman doonta addoonkiisi kerkira la ohan jira isaguna saasoo kale waa iman doonaa insha allahu tacala wa qaala abu hurer wuxuu ihi qaama fiina rasuullah rasuulka ilaahay baa istaagay maalin maalmaha ka mida ah, fadakara wuxuu nabigu ka sheekeeyo u sheegay algulula khayaanada wa cadamahu waana weyneeyey khayaanadaas haniimada wax laga khaaima dhibka ay leedahay iyo dhibaatadeeda iyo naarteeda iyo foolxumida nabigu ka sheekeey wacadama wuxuu weyneeyo ummadda oga degay amra amr اlghuluul faqaala wuxuu yidhi markuu nabigu hawshaasi cambaaraynaya kana degaya laa ulfiyanna yaan ogaanin oonan helin weeye axadakum maali midkiin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama calaa raqabati qoodta ay saarantahay degta iyo tunka ku wada shaatun lahu uqaaun shaatun lahaa huqaaun khiyaanada nabigu ka degahaya maalinka qiyaamo ila waa lays arki doonaaye yaanan helin ama aanan arkin mid idinka idinka kamid ahoo ceesaan cigaysa wata oo tunka u saaran tahay sabeen buu wataa nayl buu wataa wan buu wataa sabeen buu la kacaay warwasade waa miduu khaaim waa lagugu ceba mogta wixii aad khaaintay baa halka lagu soo saaraya dhegta adoo wada xamaalaaad keenaysa maxay ahayd haniimadii mxuu ahay duulaankii hebel ahaa baan ka khaaimay hawshaasi waa ceeb foolxumay hay ceebaynina idinkuna has ceebaynina anigana aakhara hay weji xumaynina niman yahow calىa raqabati shaatun lahaa uaaun lahaa huqaaun huqaa waa cida iyo codka adhiga weeye yaanan ogaanin wooye midkiin calىa raqabati farasun lahu xamxama faras dananahaya xamxamadu waa sawt اlfaras ayib cinda sahiih markuu danyo wey isaguna faras isna dananahayu soo qaadahaya wuuba soo xambaara dan xoogiisa faras baa la qaadi karaa waa lagu ceebaan lagu saarahaya guri haddaad khaainta gurigaa lagu saarahaya baabuur weyn oo samtariladaad la kacday waa lagu soo saara isaga lagu soo saarahaya waad la soo kici waa lag lagaa muujinhaya ciyaadan bilah yaquulu wuxuu odhan doonaa midkiin maalinka qiyama markaan isku nimaadno nabi maxamedow ii gargaar waxii qabo maxaan ugu qabo adaa iskaribay manaa wax kuu qaban karo adaa iskaribay xillii maanta wax isku qabta lama joogo adduunkaa lasoo shaqaysta yaa rasuul allahi akisni nabi allow icaawi ii gargaar fa aquulu waxaan ku jawaabi laa amliku laka shay-an qad ablaqtuka waxba kuma hanan karo waa ku gaadhsiiyey waxyii baan kuu sheegay cadaabka iyo khayaanad leeda baan kaaga digay adoo nooloo bad qabaan kaaga digay hawshan iyada ah maanta waxba ma qaban karo yani heli midkiin calىa raqabatihi saamitun isagoo tunku wada xoolo nool lacag wey saamitku waa xoolaha aan hadlin aan shaqanin dahabkii fidada maal iyo mowd baa loo qaybiyahay waad garanaysaan bay la tahay marka waxaan mm, eh, lacagta iyo dharka iyo waxyaabaha noocaasa ayaa saamka le lakin waliba saamidka waxaa loo ismc wixii lacag ah dahab iyo fida wixii la halmaana nin wada eh, kintaal iyo eh, jawaano lacagaa ah wata fayaquul yaa rasuul lah akifni nabaa la igerka waa la wada hade malaa'ig baa kaxayn naar baa loo wadaa waa la cadaabahaya culays baa saaran ama culayskan buu ka caabaaday wuxuu leeyahay waxaani dhibbu wadaa oo waa lagugu cadaab dembiguu garanhaya calaamad baa laga muujiyay dembigu garuuc waa cabaadahaya faaqulu laa amliku laka min اllahi شhayan qad ablaqtuka diinta waa ku gaadhsiiyey yani helin midkiin asagoo calىa raqabati riqaacun maryo wata riqaac jamcu ruca aw riqca waa maryaha wey waa dharka maradaasoo takfiqu dhabanaysa oo babanaysa mar maro babanaysa sida calankii aa lagugu xidhayaa bandiradeed ba mara dhabanaysa waa lagaa qotminaya maradaan lagaa qotmin waxaad garanaysa lagugu cadaabi ama lagugu xisaabi ninka af labaduu dhawaaqi maxaa loo qaban karaa فيقول يا rasuul اlah akifnii faaqulu لا amliku laka شيئا qad ablagtuka waxba kuma qaban karo marka maanta ayaad muslimiinay samatabax iyo badbaada leedihiin isdaba qabta yaan wax la khaa'imin yaan wax la qarsanin ninkii wax qarsada ha ka toobad keeno ninka aan yeelinna has ilaasho go-aan baa la siiyey adiik صaii buu ku yimi صaian ayri wahayrihima wuxuu nabigu ku yidhi oo kale liman kaana calaa aqalihi aqlihina waa la akriyaay culayska nabi ninkii waday alaabtiisa iyo gaadiidka ninkii dhaqaalaynhaye raashin karinhaye mxuu ahaay hawsha maamulahayey wuxuu ku yihi waa ninkii kirkira la odhan jiray ninkan kirkira asaguna yowma khaybar ba wax gaadheen iyo maalin kale dullaanka xumayn ba ahadna waa la sheegaa asaguna waa dhintay nabigu u khidmaynhayey tii allah ku timid marka markaasaa janno loogu bishaarayey saxaabo badan nabig wuxu uhi maya ninka naar buu ku jira maxaa jira busto uu xaday ayuu ku naargelay oo uu ka xaday haniimada kirkiraa la ohan jir ninka nabiga u khidmaynayay ee nabigu adeegahayey ee khidmada suubanaha jannada ku geli lahaa gu mxuu aha busto u qaato ku beertadiiyaa la tagtay wa qaala nab wuxuu ku yidhi liman kaana calaa aqalihi ay calaa mataacihi alaabtii nabi maxamed iyo saabaankiisa ninkii wada ee maamulahayay waqad maata asagoo dhinta wuxuu nabigu ku yidhi huwa fi naar naar buu ku jira saxaabadu waa yaabeen waa xumaadeen wejigo dhan ba isbedelay fadahabuu way tageen yanduruuna inay eeghayaan sababka cadaabka bay baadheen fawajaduu waxay heleen cabaa'atan qad hallaha alaabtibay baadheen alaabta watay iyo boorsadiisi baa la fiiriyey busto muxuu ahaa makubeerto uu ka xaday haniimadii oon qayb uusan ka helin baa la ogaaday inuu meesha ay ku jirto xadiikan fi bacdi azawaatihim wa qaaluu waxay yihahdeen fii bacdi ghazawaatihim nin reer bani ashjac asagu waa iman doona oo asaguna khaybar wax ka qaatay oo kadibna saa ku dhintay saxabi nabi allow ku tuko mamayaba saluu calaa saaxibikum nabi alla waa sidee ninka waa nin fiican jihaad buu yimid halgan buu yimid waa ku tukahade ti allah ku timidi nabig wuxuu hi maya fain wuxuu xaday qaniinu wax ka xaday hoshuwa kulusha salaad baa laga goosanaya wa qaaluu fi bacdi ghazawaatihim waxay dhaheen fulanu shahiid liannahu qutila fii sabiil اlah wa fulaanun shahiid rag bay tirinhayaan raggi markii la fiiriye dagaalku dhammaaday baa listoynhayaa wixii dhaawaca wixii dhaqan wixii shahiida aakhara aada baa la tirsanhaya fulaanun shahiid fulaanun shahiid xataa maruu calىa rajulin ilaa ay nin soo mareen faqaaluu waxay dhaheen wa fulaanun shahiid hebelle waa shahiida isaguna waa ayaan badan yahay janno galo wey qaala nab wuxuu ihi kalaa inii ra'aytuhu fi nnaar maya ninka naar baan inta kale iska wato oo midka asagoo ka daaya fulaanu shahiid kuwa kan asagoo joojiye kalaa inii ra'aytuhu fi الnaar maya kan asagoo shahiid ma ah jannada kuma jiro lannu fulaanu shahiid waxaa ka dhalan waa maxay nabigu muxuu kalaa inahu fi naar u leeyahay fulaanu shahiid waxa ka dhalan janna ku jiraa wey marka nabig wuxu maya ka asagoo naar buu ku jira kalaa inii ra'aytuhu fi الnaar fii burdatin macawis awgeed fiida lawabaada sabiyadi ba lamidta waad garanaysaan hallaha uu khaaimay aw cabaa'atan ama buste busto uu khaaimay ama macawis uu qarsaday oo haniimada ka tirsanayd oon la qaybin uusan qayb uusan ka helin buu khaaimay tii buu ku naargalay ee joojiya la uma qaala rasuul اlah rasulka al kadib wuxuu yihi idhab ya bna اkhaaab dhaqaaq cumarow idhab fanaadi fi الnaas orod ka dhex dhawaaq ummadda gaadhsii ciidan ballaaran bu ah ciidankaas waxaana tiraa u sheegtaa inahu laa yadkulu اjanata ila اlmuminuun inahu laa yadkul janna janna ma gelahayaan ila lmuminuun muslimiinta unbaa geli muslimiinta muminiintada muslimiin un baa loo jeedaa wixii imaan khaalisa la yimid unbaa janno gelahaya haddii loo jeedo inahu laa yadkulu janata ila lmuminuun alkaamilu imaanna waxaa weeyaan dukuul janna basa ma ahee ayagoo saalimiina min annaar saalimiin min annaar naarta isagoo ka nabad qaba ruux geli mumin iimaan kaamilla unbaa jira wey amaa muslimiinta cusaada ah inay janno galaan iyagoo naar lasoo marina waa laga yaaba bifadli illaahi mxuu ah wamakfiratih iyo shafaaciya wixii la halmaala in intii lasoo xafuujiyo lasoo cadaabo ciyaadan bilaah oo dembiga laga soo gooyo aakhirna ay ku dambeeyaan jannada ayib iyadna waa waa dhici kartaa marka almuminuuna almuwaxiduun wey haddii loo jeedo naar janno waxaa un geli ruux muwaxida haddii gelitaanka loo jeedo muطlaqan ama cadaab ha ka horeeyo amausan ka horeyn haddii saa loo jeed waxaan dhahaynaa inahu laa yadkulu janata ila almumin ilmuwaxiduun baa loo jeeda ahlu tawxiid oo dhan jannada ay ku dambayn doonaan haddii loo jeedo janno wax geli asagoo naar soo marina waxaa jira muminiinta un baa jira loo jeed waa kaamil imaan baa loo jeeda xadii kalo asagoo ku yimid mxu fi sax muslim ba waclamuu ana aljanata laa yadkuluha ilaa nafsu mumina riwaaya kale ilaa nafsu muslima sidaas marka asalkaa guud ee qaacidada sharciga buu nabigu dejinaya oo ah dadaan ahlu tawxiid ahayn oon muslimiin dhaba ahayn janna ma galaan aan muslimiin dhaba waxaan oga jeedna aan munaafiqiin ahayn wa rajul nin baa xadiidka muslim buu ku yimi isaguna iyo tirmidi hadda inoo dambeeyey wa twufiya yowma khaybar waa nin ree ashjac buu ahaa nin ree ashjacah ayuu ahaa oo carbeed fadakaruu dalika lirasuuli اllaah nabi maxamed buu u sheegay ninkaa la oobsaday geeriyooday faqaaluu waxay dhaahdeen faqala nabg u sal slm cafwan salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxiibkiin ninka ani ciidanka yimidee dagaalamin buu ahaa laakiin jihaadka ma uusan ku dhimanin ti alla iskaga timid markaasuu nabigu i ku tukada saaibi an ku tukan maaye fatahayarad waxaa isbedeshay oo doorsoontay wujuuhu nnaasi saxaabada wejigooda baa isbedel lidalika nabig hadalkiisa ninkan muslimka ah ee ilaa madiina soo socday ee intii maalmood in dagaalamayna halgamayey kadibna ti all ay ku timid nabigu muxuu u tukan layahay waa isbedeleen nin walba u hodh adma lagugu tukan waayaa waa la shakiyey hawsha waa cuslaatay nabig wuuu wax dhiba ma jira hawsha tartiib maxaa jira ina saaxibakum cudur gooni u qabaa baa la yihi saaxiibkiin salaadiisu waxay u socon weydoon u diida cudur gooni u qabaa idinku waa bad qabtaan la socda ina saaxibakum halla fii sabiili اllah ilaahay jidkiisiibu wax ku khaaimay wayba kala daran tahay isagoo mujaahida ah oo haazi ah buu wax khaaimay ila khaynadaasi kala dareen shayan shay buu khaaimo u qarsaday fabatashuu waxay baadheen mataacahu alaabtiisi bay baadheen fawajaduu waxay heleen kharasan kuul kuul bay heleen oo min kharasi yahuudin yahuud kuulaheeda ka mid a laa yusaawi aan u dhigmayn xagga qiimaha dirhameen laba dirham laba dirham kuul yar buu qarsaday gaadhiisa uiatay islaam matalan fuudley u dhalay baa la xidhid kuushaasa afaysay kuul yar oo la taxay buu meel gashaday kuushan xoolo wey laba dirham hadha naati ad uha qaadin raashiin bisil ma ah intiiba ku naargalay waaa wey naartu waa waxaa weyaan waa ka dhowdahay min shiraaki naclih ruux kastoo aadama wa is ilaaliya wey xadiidku asaguna sunan ku yimaadaa iyo muwa maalik ba xadii saxiix abu daawud bayna ku maray kitaab mjihaad ah, bayna ku maray laba kun iyo toddoba boqol iyo toban meelaha taqriiban wa kaana idaa asaaba haniimatan markuu nabigu haniimo uu helo wuxuu ahaa amara bilaalan bilaal buu fari jiray inuu aadaamo balaad buu fari jiray haniimada markii la uruuriyo intaan weli haddana la qaybinin nabigu ogeysiis ninkii waxaya ama hadaayo wax qaaday ama neef ku dagaal tegay ama seef ka jabtay seef kala qaatay ha soo celiyo ila muxutu a dhici karta aduu dagaal seefta inay kaa jabto warankii uu kaa jabo waran kaloo haniimaad qaadan seef kalaad qaadan dagaalkan ku dhan soo celin marka nabig wuxu hi jir horta intaan waxba la qaybinin ogeysiis ha la gudbiyo nin walba wuxuu haya ha keeno fanaadaa fi naasi bilaal ba u codeerahde saxaabada iyo cabaas iyo fayaji-uuna markaasay la iman jireen saxaabadu bihanaaimihim bay keeni jireen fayukhamisu markaasuu khumis ka bixin jiray shan madax intuu ka dhigo ayuu madax gooni u saarahaya afar baa soo hadhay wayaqsimu waana qaybin jiray afartii kale fajaءa rajul nin baa yimid bacda dalika bacda الnidaai wاlqismati nin baa yimid muxuu keenay la yimid bizimaamin hogaano min shacrin time laga sameeyey hogaan bu la yimid oo time laga sameeyey hogaan caw eh, xaskul ama caw laga sameyey mxuu ahaa lagmadax laga sameyey mahe waa min taba tabar yar oo timaa laga hogaanaha timaha laga samey ma tabar badnaba hogaan time laga sameey uliita baalaha laga sameeye mxuu ahaay eh, mxuu ahaay eh, saanta iyo xaskusha iyo galiilaha iyo geedaha kalea xoog badan oo adag laakiin bahaltim waa kala baxaya biyihii taabto waa kala dhaqaaqahaya ma tabar wamaca dalika waa intaas yuu qaatay faqaala rasul wuxuu i samicta ninkii markii khaniim la qayba kadib nabale hogaankan baa isku iloobay oo intaan dhawaaqayni ogeysiska lawada xagga jirta may waan isku ilooba waaka buur nabigu soo waa la imtixaanay ir hadda asamicta bilaalan yunaadaa alaaan bilaal oo saddex kor dhawaaqahayo oo muslimiinta dhex mari oo ku hayo ninkii wax qaadaha soo celima maqlays qaala nacam waa maqlahaya bu nabig wuxuu iha adaba waayahay taasi balغat اxuja qaamat caleyh اxuja horta ninkaas qaamat caleyh اxuja lأnnahu samica bilaala naada alaaثa nabig wuxuu baadhay hal lahu min maanic maanic ma jira cudurdaar famaa manacaka an tajiia bihi maxaa kuu diiday inaad la keento marka bilaal maqashay asagoo leha lasoo xareeya wixii haniime ah inaad la soo orado hogaankan maxaa kuu diido ka hor istaagay factar waa cudurdaatay een een buu ka bixi waayey farahu malmale iyo xoqosho factadara faqaana wuxuu hi kaa anagu kaa qaadi mayne kun anta tajiiu bihi ywma alqiyaamati falan aqbalo minka hawl adag wey nab wuxuu hi maya wado weligaa wado aakhare adugu keen anu kaa qaadi maayo xagaada geenaya haniimadii la qaybi xarig miyaan ka gogoynaa saan u qaybinayna hadda waa yahay xarig wey inaan kirifno oon dundun u qaybina m see loo qaybin haddii horaan markay khanaa'imtu wada socdaan la keeni lahaa nin buu qayb ku raaci lahaa dhowr xarig baa laakiin hadda hal xadhig oo laba kun oo nin udhaxeey xaggee la geeyaa nabig wuxuu i marka kun noqo anta adigu tajiu bihi ywma alqiyaama qiyaamo adugu la imo oo keen falan aqbalahu minka kaa qaadi maayo anugu meesha dalla aakhara ah. adugu la imo waa ciqaab iyo tacziir wey nabig wuxuu heli karaa intuu ka qaado eh, saxaaba ma arkaysaan ha iskaga cafiya miskiinkaan waanu cafina maa allah baa ku filan lahayd lakin nabigu ma rabo waa cadaadis iyo ciqaab iyo cuquubo iyo inay ku kusqaataan dadka ay dhici karta dib dambe inay wax qarsadaan faslun ada bilahi towfiiq xadiidkuna waa xadiis saxiixa wey